meesha dheere dhulkayaga kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye magaalada muqdisho galab wanaagsan gudaiyo dibadda guud ahaan dadkeena ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsan galab wanaagsan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 taqriiban isbuuc waa dhantaa umaleyna aad iyo aad meeshaa ku maqnaadaa lagaa rabaa ahay inta isleedaad baa ku maqnaan kartaa ani waa ogaha kolley dhegeystayaasha ogey laakiin ha iiga sheegin marka galab wanaagsan iyaduna waa galab wanaagsan saaxiibada barnaamij galab wanaagsanna waxaan leenahay saaxiibayaal soo dhawaada farsamaqaankan waxaan leenahay galab wanaagsan aad iyo aad adigana waxaan ku leeyahay galab wanaagsan adigana sidoo kale galab wanaagsan soo dhawo ayaan ku leeyahay waayahay barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaan ku daafurnaa waayahay maya adigaan kuu daynaya noo soo qaba bal waa tahay waxaan noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan mhm. fiska iyo sidoo kale faarax murtiile dhegeysa hab xaqiihodan baato ilaahu ruux dawgeeg shoodka hablaahwani hagoogtaas duubta xiran shoodka hablaahwani hagoogtaas duubta xiran hoyadii sakooraysayda hufnaan lagu dheehayo horjoogiyo haybadana hiddaha diinteennayo hibiya qorux dheer hablaa soomaaliyeed haweenka adduunka jira hormoodkoodii bay noqdeen hibana qurux baa u dheer ninkii helaabaa cawale hooyadii sakoriisayga ufnaan lagu dheexayo horjoog iyo haybadana hiddaha diinteenayo himiya qurux baa u dheer hablaha soomaaliyeed haweenka adduunka jira hormoodkoodii bay noqdeen hibana qurux baa u dheer ninkii helaa baa cawale anigu kuu hanwayniyo haddaad kuwanaan habeen haasaawa ilaawado hurdan aanaan isarag hiway hadalkaaga waan marnaba kama haagaye anigu kuu hanwayniyo haddaad kuwanaan habeen haasaawa ilaawado aananysarag diboy hadalkaaga waxan marnaba kama hagaye ugaan xidhaanahayyo go'aanhu wadaatahe hal iyo duuq baynunaro tinaba uma kala dhacdo habkii hodan baato ilaa quruxdawge higoy hoodaalay ilaa muuqdaato baato ilaa quruxda ogeed xishoodka hablaahwani hagoogtaas duubta xiran xishoodka hablaahwani hagoogtaas duubta xiran hooyadii sakoriisayba xubnaan lagu dheexayo horjoogiyo haybadana hidahadiinteenayo hibiya baa u dheer hablaa soomaaliyeed haweenka adduunka jira hormoodkoodii bay noqdeen hibana qurux baa u dheer ninkii helaabaa cawale hooyadii sokoriisayba hubnaan lagu dheexayo horjoogiyo haybadana hidahadiinteenayo himiya qurux baa u dheer hablaha soomaaliyeed haweenka adduunka jira hormoodkoodii bay noqdeen hibana qurux baa u dheer ninkii helaa baa cawale anigu kuu hanwayniyo haddaad kumanaan habeen aasaawa ilaa wado hurdad aanaan isarag hiway hadalkaaga waan marnaba kama haagaye anigu kuu hanwayniyo haddaad kumanaan habeen aasaawa ilaa wado mudan aanay sarag hibay hadalkaaga waxnun marnaba kama ahagaye iyo duuq baynunao tilaba uma kala harne

hadalkaaga waanun marnaba kama ahaadayewaayahay kumanaan dadka waxaa u malaynaa waxaa loogu talagal haystaan habeenkii <laughs> aad yo aad mhm. Mhm. saac habeen walba lawada gaaro talo hadii habeen aad yo aad maadaama is doortaan waa isaga dhawaan karaan laakiin faaxay tiimkaagii dhafar <laughs> waxaa kugu daraa reer dhafar ma tihid laakiin waa taageersan tahay marba haddaa taageersantahay ee dadka fiiri adiga maxaa ma jeceshahay koolka markii la dhaho mhm. <laughs> dhanka habeenkii dhabarka mase dhanka maalintii <laughs> raaxay aslanba sirfa katawa iska ahaatee midaa kuu sheegaa xiriirka la wada hadalka badan yahay ama maalin ha noqote ama mm-hmm. hameen ha noqotee waa necbaha anig xiriirka hadalka badan hadalka badan aslanba qofka ahaa ma yani waa la wada hadlaa ah, laakiin tirada badan ma aragta tusaale in qof laba saac lala hadlo haddana saaka lala hadlo duhurka lala hadlo galabta lala hadlo caawa lala hadlo maxaa cintay ma soo kacday ar uga dhamaada halahaas marka <laughs> halkas marku maraa waa iga dhamaadin maantao dhan isdaba jooga marka mm. macno ma keenayso kabadan la wada hadlo dadku inay isu xiisaana room axmed uu jiro wuxuu yidhi axmed ibraahin anigu wuxuu mm-hmm. dhahay koolbow xaggiisa laygama soo maro ku hadla camal qoraalka ha qoraalka qoraal <laughs> keliya <laughs> ku hadlaa weyre marka eh, adiga saasoo kale taha umalayna mm, ani haddaan qof la hadlaayo waxaa jeclaa inaan kool ku hadlo ah. laakiin tirada badantirada badan jeceli aad iyo aad waan kasoo mm, tiin badan waxaa jira marka habeenkii marka la gaaro mhm. aad u dhafraa oo ah, xilli dambe iyagoo soo jeeda qaarkood intay xoogaa sariirta ku caajiseen xitaa mhm. qof guriga dhex soo arkay oo teleefonku hadlaa kole wuxuu raadinaya qofkaas wax yar maahan caafimaadkiina ka taxadaraada <laughs> waa tahay dhagi kaalmada sugaanta kuwaayahay waxaa noo soo qabanaya heysay ku wada luuqayaan maxamed ciro iyo xamdi kuweyn heystan waxaa la yirahdaa waa naaxilaha waayahay haddaan mm-hmm. kugu helo nolol iyo nasiib waa naaxil ahaa naxariista ilaahay nafluhu kama quustee haddaan nasiib kugu helo mm-hmm. <laughs> maxamed ciro iyo xamdi kuwiin ayaa ku wada aad iyo aad mm. waa hees xusuusa weliba heesihii heesii dhexe ka mid ah waa naaxi lahaa maxaa mm. lagala jeedaa markaas waa cayili lahaya <laughs> may dee waa waa nasan lahaayoo dhibtii jaceylku isoo marsiiyey aan ka nasan lahaa aad iyo aad nolosha guurka waa lagu xasili lahaa waa lagu xasili lahaa waa ku xasili lahaa bal waxaase run maxaa ka jira <laughs> <laughs> <laughs> Eh, eh, hadda ma ah laakiinsannadadan dambe ma ah wixii ka horeeyey ha waa lagu naaxi jiray oo lagu degi jiray laakiin hadda maaha mm, guurka lagu naaxo mataqaanaa guurka daacadda eh. <laughs> eh waxaa laga yaabaa mm. laba qof isguursanayso xitaa baahi guur oo rasmiya inaysan jirinin laakiin faktor bulshada dhexdeedii ah hebel wuu aroosay heblaayo way aroostay guurkaasoo dhigtay adna mm. dhigo ama qofkii la yiraahdo maxaa u guursan la-dahay qofkiisaas uu ku baxo mhm. Mhm. inta badanna dadka iskablada ah maaragtay ah iyagoon waxba haynin xitaa ah. marka xaafid familka booqata waxa lagu dhaha weli ma soo taagan <laughs> <laughs> adiga lagu sii weydiina adiga lagu weydiina waa lagu buush marka mm. dadkii hadalkii ku dhahan saameyn kugu yeelana waxaa isleedahay hadalka iska reeb dadka markasta waxaa fiican laakiin in adiga hadafkaaga uu cad yahay inuu adiga kaa soo go'o waxaa guurka dhabta ah waa qofka iska soo dadka hadalkooda inta badan hadda wax shaqeeya mm. waxa u badan mm. hadalka dadka waana sababta keenta inay inta badan lasii wada raagi waayo taasaa keenta ha mm-hmm. laakiin inta badan dadka haddii ayaga kalsoonidooda dhisaan mhm. xoogaa waa laga baaqsan lahaaad noogu yartahay xiliyadan leenahay halaisku mhm. kalsoonaado <laughs> go-aanka idinka gacantiina ku jira go-aanka idinka qaata <laughs> aad iyo aad waa tahay dhanka kaalmaha suugaanta haddii aan ku noqono cabdulaahiyo waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan axmed saki iyo xaliimo goobaad waxaa la yidhaahdaa naska caashaqa niyad samidii naq ma soo rogi to get tahay naaska cashaqa xaliim gobaad iyo axmed saki barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qeyb ka ahaayeen barnaamijkeena qaybihiisii dambe ayaan isla maraynaa weli balse kaalimaha sugaanta ayaan kusii soconaynaaye waa tahay halkaasi doon uga imaano xaliimo gobaad iyo axmed saki barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qeyb ka ahaayeen hadda barnaamijkeena galab wanaagsan gabagabadiisiina waan isla soo gaarnay dhegeystayaashayna waan u mahad celinaynaa farsameaqaanka mhm. barnaamijka inoo farsameynayay iyo mhm. annagoo wadnay iyo dhammaan intiina dhegeysanaysayba aad iyo aad gabagabada barnaamijka gabagabada barnaamijka alaab waxaan oga tagnaa saaxiibada mid kamid a ah kaalimaha suugaanta mhm. waxaan usoo qabanayaa saaxiibada ku macsalaamaynaynaa barnaamijkana ugu dambeysa hees uu ku luuqeeyay qamar suugaani oo la yidhaahdo jacayl dhaxalgaala wax dhahmada waa tahay inta ku kulmi doono midkaan midkiisa xiga sidaasi nabadgelyo basharka leekudhaygagiwa digaa admiga koldhee haniwa qoraxda dhalatana kuwagidhigiwa dhaguhu ruux kaleh dhegaysaniwa dayuhu basharka qoraxda dhanaxana aku aagdhigi afkii duuniga daraaro cuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabowa ibnuhu erdhiilan marlaydhihiwa ammaan ku dhigan xiskii dhisiwa habeen ma quruxdaay dhulkii qabuwa tibnuhu herdhiilan damaydhihiwa ammaan dhigan iskii dhisiwa dabeel quraxdhaay dhamaynkaruwa cabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la kariwa dhexdeenna dhfhelewa idhowr mooye idhafaqlewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalawa abka dhurmaya biiga dhiimiwa kalsoonihidadheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadefhelewa haydhamoye idhaafqalewa jacayl dhaxalgala wax dhaamalawa jacayl dhaxalgala wax dhaamalawa dhaqaaqi kari waa dartaa kala dhiman dhanka amari waa naftii dhakhtar kale marnab cadhay waa awoodna hadarisan isdhiib ulan waa qofkuu waa dartaa kala dhiman dhanka amari waa naftii dhakhtar kale marnaba adhayo wadnaha dharisane isdhiibu ulan aqanka jiilkana kudhaadhiciwa dediga idinkuud dhalaal dibiwa xiskii kula dhacay udhabageliwa si ay dhagax

abka dhurmaya biga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami ka dheef heliwa idhowr mooye jacayl dhexalgalo waxdhaamlacabka dhurmaya biiga dhiimiwa kalsoonidadheer adhiibi kariwa dhexdeenna naamin kadheef heliwa aydhumuye udafadhowa jacayl dhaxalgalo waxdhaamalowa